alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati nnisaa ayaynu ku soo jirnay waxaynu joognaa aynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala aayadda lix iyo lixdanaad laqbadii labaad ayaynu ka bilaabaynaa macnaha guuda aayaddu ay tilmaamaysaa waxay tahay haddii lagu faral yeeli lahaa ama la amri lahaa inay qaarkoodba qaarka kala dilaan sidii reer banu israa'iil towbaddoodii loogu xidhay inay islaayaan oo mutiica iyo caasigu ay isdilaan sidii loogu xidhay oo kale sidii reer banu israa'iil towbaddoodii loogu xidhay inay isdilaan sidii oo kale haddii loogu faral yeeli lahaa ama la amri lahaa ama guryahooda inay ka baxaan la amri lahaa maa facaluuhu ilaa qaliilun minhum may sameeyeen in yaroo iyaga ka midi mooyaane yacni cid eh, ka midi ma samayseen bimacnaa waxaa laynoo tilmaamayaa yacni dadka markaa mu'miniinta ahi laftoodu inuu iimaankoodu dee kala tegan yahay oo imtisaalka ay ku kala fiican yihiin marka waxaa la soo reebay ilaa qaliilun minhum walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum ashadda tahbiita walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi waxa lagu waaninaayo la amraayo hadday yeeli lahaayeen oo dee laba amrin nafahoodii inay markaa qaarkoodba qaarka kala dilaan ee waxyaalaha ka sahlan ee la amraayo hadday samayn lahaayeen arrinkaasi wuxuu u noqon lahaa khayr ayuu u noqon lahaa mid u wanaagsan buu ahaan lahaa ajar weynna waa la siin lahaa waana la sii hanuunin lahaa waayo hidaayaddu way korodhaa waaladiina ihtadow zaadahum huda kuwii hanuunay ee hanuunka iska doondoonay ilaahay wuxuu u kordhiyaa hanuun buu u siyaadiyaa u kordhiyaa allah waxa uu yidhi walow annaa katabnaa calayhim haddaanu ku faral yeeli lahayn oo ay sugnaan lahayd inaannu ku faral yeello amarno an iqtuluu anfusakum nafihiinna dila an waa mufasiratun antu waxa weeye mufasiro weeye waa tafsiiriya shuruuday leedahay anta tafsiiriyada ahi shuruuddiina waa dhammaystiran tahay wax macna qowl leh aan xuruuftii laakiin qowl lahayn ishtiqaaqaadka qowl laga ishtiqaaqay aan lahayn laakiin la macno ah waa inuu ka horreeya jumla waa inay ka dambaysaa ani waa inaynay gelin marka labadaa jumlo oo jumlada hore marka ay leedahay macna alqawli laa xuruufahu ayaa u shartiya iyadana markaa xarafo aanuu gelin oo bi-an aan la odhan marka shuruuddii waa dhammaystiran tahay antu waa mufasira weeye waxaa lagu faral yeelaya waa maxay waxaa lagu fasiray oqtuluu anfusakum nafihiinna dila haddaannu markaa amri lahayn ama ku faral yeeli lahayn aw ikhrujuu ama ka baxa min diyaarikum guryihiinna ka baxa oo bimacnaa meeshan ka barakac oo ka hijrooda haddii la amri lahaa kamaa katabnaa calaa banii israa'iil sidii reer banu israa'iil baannu ugu faral yeellay oo u amarnay maa facaluuhu may sameeyeen ay ilmaktuuba calayhim damiirka haadu muxuu noqonayaa waa kii lagu faral yeelay la amru amruu noqonaya almaktuuba calayhim kaa lagu faral yeelay ama la amray may sameeyeen ilaa qaliilun minhum in yar oo yaga ka mida mooyaane cid kale ma samayseen birafci cala albadel qiraaha waxaa la akhriyey an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu sida markaa musxafka inoogu sugan in markaa nuunka iyo waawga reeban labadaba in la godana qira'a kale la akhriyey an uqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum in labada la kala farqiyo oo ta horena lahoos dhigo nuunka ta dambana waawga la godana waa qira'a saddexaad waa salaasu qiraa'aat calaa kulli xaal macnuhu isbedeli maayo macnuhu waa isku mid yacnii mawdicana marka waxa weye iltiqaa'u saakinayn baa ku dhacay iltiqaa'u saakinaynkana mar waxaa laga baxaa kasro marna waxaa laga baxaa fatxo marna waxaa laga baxaa dammo laakiin kasrada aslu takhallusko iyadaa badan iyada ayaa badan dammada marka laga baxaayo cala sabiil itibaac bay u timaadaa haaliban marka hadda waxaa la raacsiinayaa xarafka ku saddexdaa xarafka reeban xarafka ka dambeeya yacni xarakadiisaa la itbaacinayaayo siduu u godan yahay uqtuluu taadu u godan tahay ayaa markaa nuunkiina loo goday ukhrujuu sida ra'du u godan tahay oo xarafka reeban xarafka ka dambeeya u godan yahay xarafka ku saddexda ahi siduu u godan yahay ayaa iyadana loo goday waayo waxaa la yidhaahdaa waxay ka dhigan tahay sidii wax ku xigo yacni markaa reebitaanku waa xaajisun khayru xasiin bay yidhaahdaan culammada carabiyadu waxa weeye waa teed aan waxba celin maadaama teed aan waxba celin yahay kaannahu inuu ku xigo xarafkan kale marka xarakadii baa laga itbaaciyey garanay labadaba in saa loo itbaaciyo qiraa'ada marka waxa weeye iyadu markaa labada kala farqisay oo ta horena markaysaga nuunka hoos dhigtay ta dambana markaysaga waawga godday ila quraa'u sabcaha qaarkood baa sidaa akhriyey abuu camar inuu yahaan filayaa yacni maxay iyadu ku dhisan tahay yacnii labada markaysaga la mid walba xarafka ku saddexdii waa godan yahay iyadu waxay markaa culammadu ku tacliiliyeen oo ku tawjiihiyeen waa tawjiihe waxay ku tawjiihiyeen yacni markaa labada wuxuu loo kala farqiyey yacni markaa dammadu waa ukhtul waawiyo waawgay la walaal tahay marka waawga markaa godaalkii baa loo dooray maadaama dammadii oo la walaali yacni meesha markaa imanayso laakiin markaa nuunku maadaama aanu markaa yacni markaa aanu taas marka aanu lahayn isaga waxa weeye waxaa loo baaqi yeelay aslu takhalluskii kasrada ahaa baa loo baaqi yeelay marka taana tawjiiheedu saas yadaa weeye maa facaluuhu ilaa qaliilun minhum may sameeyeen waxaa lagu faral yeelay ilaa qaliilun minhum eh, in yar oo iyaga ka midi mooyaane cid kale may samayseen birafci cala albadel rafaca xaal qaliilku ku sugan yahay cala albadeli bedelnimo ugu sugan yahay oo waxay noqonaysaa waxa weeye yacni marka hadalkii waa marka isaga hadal markaa mustasnan hadal manfi ah oo taam ah baa laga soo reebay marka waxa weeye laba wajaa ku bannaan oo in marka waxa weeye la nasbiyo iyo in bedel marka waxa weeye yacni marka rafcada laga bedelo labada waji marka isaga waa jiraan mastasnat ila maca tamaamin yantasib wa bacda nafyin aw ka nafyin in tukhib itbaacu ma tasala wansib man qatac marka itbaaca ayaa markaysaa mukhtaar ah wejiga kalena bannaan marka labada weji labada qiraa'aba waa la akhriyo ilaa qaliilun minhum iyo ilaa qaliilan minhum baa labadaba la akhriyey qaliilka marna la godaayo marna la nasbinayo marka ay markaa tahay godaalka ay tahayna calalbedel baa marka ay tahay oo waxay noqonaysaa in marka laga bedelaayo yacni maa facaluuhu faacilka markaysaa waawga waaw damiirka faacilkaa baa laga bedelayaa ayaa bedel marka ay ka tahay markay waxa weeye nasbada tahayna ilaa qaliilan waxay noqonaysaa cala listisnaa maa facaluu may sameenen ilaa qaliilun minhum in yaroo iyaga ka mida mooyaane may sameeyeen cid kale walow annahum ay walow sabata annahum facaluu hadday sugnaan lahayd inay sameeyaan maa yuucaduuna bihi waxaa lagu waaniyey min taacati rasuuli sala allahu aleyh wasalam oo taacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam la ateecaya ah lakaana khayran lahum lakaana wuxuu ahaan lahaa samaynta ay samaynayaan waxaa lagu waaniyey khayran lahum mid khayr u leh buu ahaan lahaa wa ashadda mid u daran buu ahaan lahaa tasbiitan xagga sugistiiyo xaqiijinta iimaanka marka la sugaayo la xaqiijinaayo ay taxqiiqan liiimaanihim khayran iyo ashadda labadaba tafdiil in loo laqbeeyo waa weji iyo in markaa la yidhaahdo aslulficli ayaa markaa lagu tilmaamayaa labadaba yacni markaa culamada qaar waa tilmaameen haddii markaa tafdiil la yidhaahdo muqaabilka wax fadligii kuma jiro markaa see tafdiil loogu laqbaynayaa waxay noqonaysaa markaana in loogu laqbaynaayo haddiiba markaa yacni sida kale khayr ugu jiri lahaa fardan wa taqdiiran tanbaa u khayr badnaan lahayd una darnaan lahayd xagga sugistana u darnaan lahayd iyo xaqiijinta haddii markaa kalena waxay noqonaysaa in la yidhahdo taasaa khayr iyo sugis mid walba u leh waidan la aataynaahum min ladunna ajran cadiima wa idan markaasba ay low habatuu hadday marka waxaweye sugnaan lahaayeen la aataynaahum waa siin lahayn min ladunna min cindinaa agteeda waxaannu ka siin lahayn ajran ajar ayaannu ka siin lahayn ajarkaasoo cadiiman yacni weyn ayaannu siin lahayn huwa aljannatu ajarkaasi waa jannada weeyi waa jannada weeyi marka yacni idantuna waxa weeye waa xarfu jawaabo waxaa laga tilmaamayaa yani maadaama halkan hore laynoo soo sheegay walow annahum facaluu ay walow habata annahum facaluu yacni hubuutka ficilkaasi hadduu jiri lahaa baa laga tilmaamayaa low habatuu waxaa laga tilmaamayaa yani marka ay low habata ficluhum daalik ficilkooday saas samaynayaan hadday sugnaan lahayd oo ay jiri lahayd oo ay markaa waxa lagu waanaynayo ay yeeli lahaayeen la min ladunna ajran cadiima xagga yaga waxaannu ka siin lahayn ajar weyn baanu ka siin lahayn wala hadaynaahum waa hanuunin lahayn siraatan waddaannu ku hanuunin lahayn waddadaasoo mustaqiiman toosan shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah llah waxa uu yidhi ummadda islaamka ahi waxay gaadhaa waxaan ummadaha kale aynay ku gaadhin quruun iyo ajyaal aynay ku gaadhin ayaa wakhti kooban ay ku gaadhaan markay qumanaadaan oo shareecada ku toosnaadaan waa la garanayaa markii nebiga la soo diray calayhi salaatu wasalaam iyagoo markii hore ahaan jiray carabtu ummad aan waxba la yskaga tirin oo aan wax maamulo lahayn oo markaas sidaa u kala tafaraaruqsan oo aan madaxiyo manjo kale lahayn oo isgarabyaac ah cid wax iskaga tirisaana aynay jirin boqortooyooyinka markaa yacni markaa faris iyo ruum ay magan u kala ahaayeen oo hoos tegi jireen iyagu xukumi jireen oo farta loogu yeedhi jiray ayaa markii nebiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam oo nebiga ay rumeeyeen oo raaceen waxay noqdeen ummad xoog badan oo waxaweeye markaa laga baqo oo boqortooyooyinkii muddo yar hilfaa ugu laabay waxaa la garanayaa yacni markaa kisra yacni waxa markaa ay duntay oo boqortooyadoodii markaa waxa weeye ay baaba'day oo dhulkoodii muslimiintu qabsadeen oo dadkii boqorrada ka ahaa ay adillo noqdeen qaar markaa dullaysan oo marka waxa weeye maatoo la taxaabto ay noqdeen yacni markaa muddo yar oo kooban bay ku noqdeen oo cahdigii cumarba waa ku noqdeen yacni marka laga soo qaado oo laga soo tiriyo oo hijradii nebiga sala allahu alayh wasalam marka laga soo tiriyo ilaa intii madiine nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yimi laga bilaabo ilaa wakhtiga marka ay boqortooyada kisra ay baabaaday ee gacanta markaysaga muslimiinta dhulkoodii ay soo galeen yacni rubcu qarni iyo waxaan dhaamin bay markaysaa waxay noqotay marka waxa weeye yacni dadka muslimiinta ahi hadday toosnaadaan oo qumanaadaan oo shareecada ku qumanaadaan muddo yar bay cirkaa marayaan waxay ku irtifaacayaan ku kor noqonayaanna ma aha awoodda maadiga gaaladu kasbatay inay kasbadaan markaa taas waxay gaaladu ku kor noqdeen oo ku awood ku yeesheen qaar ku soo baxayo awood ku yeelanaya ma aha waxay awood ku yeelanayaan marka ugu horraysa xagga markaysaga markaa diinta inay ku hagaagsanaadaan oo ku toosnaadaan hadday diinta ku qumanaadaan oo ku toosnaadaan majorotigoodu waxay noqonayaan xagga kalena inay iska hagaagayso oo ay marka waxaweye xagga kalena ay ladnaanayso asalka marka waxa waxaweeye marka hore u baahan hagaajintu wuxuu noqonayaa in nafaha markaysaga dadka la bedelo yacni markaa taasuu noqonayaa oo waxaweeye marka iyagu marka isbeddelaan ayaa marka waxaweeye xaaladooda kalena ay hagaagaysaa ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay kuma beddelaayo waxa markaa duul ku sugan ilaa waxa nafahooda ku sugan iyagu ay bedelaan dadku hadday markaa waxaweye majorotigoodu ay fiicnaadaan oo wanaagsanaadaanna madaxdooda laftooduna way wanaagsanaanaysaa yacni madaxdooda laftooduna waa wanaagsanaanaysaa laakiin haddii markaysagaa dadka majorotigoodu ay xumaadaan madax wanaagsan inay helaan arrin dhacaya maaha sunnadii ilaahaye kowniga hayd bay khilaafsan tahay wakadalika nuwalli bacda adaalimiina bacdan bima kaanuu yaksibuun shacabku hadday daalimiin noqdaan madaxda markaysagaa gacanta loo gelinayaana daalimiin bay noqonayaan oo qaar markaa waxa weeye iyaga la mid ay noqonayaan waayo madaxdu dadkay ka soo baxaysaa laakiin markay iyagu wanaagsanaadaan majooratigoodu oo fiicnaadaan waxay noqonaysaa madaxduna marka inay u hagaagto ayay noqonaysaa oo waxa weeye waata marka abu abudarda uu yidhi sida bukhaari saxiixiisa uu ku sheegay oo uu ku soo naqliyey isagoo mucallaq markaa yacni acmaalukum cummaalukum camalladiinna ayaa madax idiin noqonaya hadday camalladiinnu wanaagsanaadaan madax wanaagsan baa helaysaan haddii camalladiinnu xumaadaanna yacni madax xun ayaa markaa laydinku sallidaya waa la karbaash weeye markaa sidaas yadaaba markaa xaaladdu isugu xidhan tahay waxa weeye inay markaa sidaa u hagaagayaan oo u wuxuu ka daliishaday sheikhu walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum ashadda tahbiita waidan la aataynaahum min ladunna ajran cadiima wala hadaynaahum siraatan mustaqiima wuxuu kaloo yidhi ahlu sunnuhu yacni markaa xagga haddii laga eego yacni markaa hadday tahay xagga cilmiga iyo markaysaa markaa yacni fahamka iyo yani markaa aqoonta iyo waxay gaadhayaan inaan ahlubiducu aynay ku gaadhin quruun iyo ajyaal ayaa zaman kooban iyagu ay ku gaadhayaan oo waayo marka waxa weeye sunnaday ku qumanaadeen oo ku toosnaadeen ayaa waxay sabab u noqonaysaa yaga laftooduna in fahmadoodu wanaagsanaato in fahmadooda la xoojiyo in cilmiga loo furo in waxa weeye markaa yacni culum fara badan yacni markaa loo sahlo oo waxay soo gelaysaa uun waladiina ahtadaw zaadahum hudaa kuwii markaysagaa hanuunay ilaahay hanuun buu u siyaadinayaa u kordhinayaa taasay soo gelaysaa laakiin waxa weeye maadaama bidcadu ay daaran tahay macna markaa zayq iskaga jiro oo sunnadii laga iilanaayo falamaa zaaquu asaaqa allaahu quluubahum markay waxa waxaweye iyagu iishaan oo xaqa ay ka iishaan ilaahay qalbiyadoodana waa iilinayaayo waxay markaa noqonayaan qaar marka xataa fahmadooda aynay qumanaan oo markaa si fiican aynay wax u fahmin oo cilmiga aanu aad ugu bixin ila cilmigu waa tawfiiq ilaahay sida marka waxaweye qofku marka u wanaagsanaado ayaa cilmigana loogu sahlayaa oo cilmiga markaysa waxaa loogu furayaa marka taasna waxa weeye saas yadaa tilmaamay marka allah waxau yidhi wman yutic illaha walrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim aayaddan sida mufasirkuba sheegay saxaabada qaarkood baa waxay ka warwareen aakhiro inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay la kulmi waayaan oo markuu darajaad sare oo jannada ka mida la geliyo ama derajada ugu sarraysaba la geeyo iyaguna hadday jannada galaanba dee meel hoose laga yaabo oo aad uga hoosaysa marka waxaweyaan markaa inay galaan waxay ka warwareen inay markaa arki waayaan oo nebiga la kulmi waayaan markaasaa aayaddan la soo dejiyey sabab nusuulka saa lagu soo wariyey asaaniid kala duwan baa lagu soo wariyey laakiin laba sanad baa ugu roono midna mursal yahay midna waxa weeye mawsuul yahay laakiin dacfi yasiiri ku sugan yahay saas baaxisiinta qaarkood waxay tilmaameen labadaa dariiq inay isquweynayaan ayay tilmaameen waana sida marka waxaa weeye alistiicaab fii asbaabi nuzuul yacni labada shiikha qoray ay markaysaga ku tageen duruqda kale waxa weeye dacfigoodu waa daran yahay laakiin laba dariiq baa ugu sahlan labadaa dariiqna way markaa isquweynayaan ee mawduucaas tilmaamaya qadar mushtaraka ayaa ka dhaxeeya yacni markaa ku saabsanuun yacni haddaannu jannada gallo armaanu markaysaga ku arki weynaa oo anagu markaysaga meel hoosaanu gelaynaa adiguna darajaadka caaligaad gelaysa haddabaan annagu jannada gallana dee derajadaada kollayba iyo darajo ku soo dhow geli mayno markaa dabeedna taa markay ka warwareen ayaa aayaddu soo degtay markaasaa loo sheegay ciddii allah iyo rasuulkiisa ateecdaa in waxaweeye ay markaa la mac yihiin nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta inay markaa la jiraan oo macooda yihiin qaala bacdu saxaabati saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen linnabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga waxay ku yidhaahdeen kayfa naraaka filjannati saanu ku arkaynaa filjannati jannada gudaheeda saanu kugu arkaynaa wa anta fi darajaati alculaa walxaal anta adigu fi darajaati alculaa darajooyinka korreeya aad ku sugan tahay wa naxnu asfala minka wa naxnu annaguna walxaal naxnu annagu asfala minka darajo kaa hoosaysa aannu ku sugannahay fanazla waxaa soo degay waman yutic illaha walrasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim aayadda ayaa soo degtay waman yutic illaaha ku kastoo allah ateeca waalrasuula rasuulka sala allahu alayh wasalam ateeca fiimaa amara bihi waxay amreen ku ateeca fiimaa umirana waa yacnii nusqa noocaa qoraysaana waa jirtaa fii ma amara bihi waxay allah iyo rasuulkiisu amreen ku ateeca fa ulaa'ika kuwaasi maca aladiina kuwii la jirkooday ahaadeen ancama allaahu allah u nicmeeyey calayhim iyaga korkooda waxaa loo jeedaa hidaayada iyo markaa iimaanka iyo hidaayada loogu nicmeeyey aakhirna jannaadka loogu nicmaynaayo adduunyadii ifkii markay joogeenna iimaanka iyo taacada iyo hidaayada loogu nicmeeyey aakhirana jannaadkiiyo raallihaanshaha loogu nicmaynaayo maca aladiina kuwii la jirkooday ahaadeen ancama allaahu calayhim ilaahay u nicmeeyey oo min annabiyiina nebiye ah mintaasi waa bayaaniyo tabciid ha u fasirin waayo saynu hore u soo sheegnay haddii tabciid loo fasiro waxaa markaa ka dhalanaysa ama ay ku moodsiinaysaa nebiyadu in markaa qaarna ilaahay u nicmeeyey qaarna loo nicmayn loomana jeedo saas dhammaantood iyo cidda lagu cadfayba waa loo wada nicmeeyey marka mintu waa bayaaniye min annabiyiina nebiye ahaadoo nebiye ku cad iyo wasidiiqiina qaar markaa runsheegid badan ku markaa yacni markaa ahaaday afaadil asxaabi alambiyaa nebiyada markaa asxaabtooda kuwoodii fadliga badnaa yacni ayaa sidiiqiinta laga tilmaamay afaadili asxaabi alambiyaa nebi walba asxaabtiisu way ka fadli badan tahay ummadda loo soo diray ama ummadda raacday inteeda kale waa ka fadli badantah waxaana dhammaan ugu fadli badan umamkaoo dhan marka nebiyada laga yimaado asxaabu rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ee muxameda asxaabtiisaa ugu fadli badan waayo ummaddiisu waa khayruulumam waa ummadda ummadaha ugu khayr badan sida qur'aanka iyo xadiiskuba sheegeen culammaduna ku ijmaacsan yihiin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaa ahaydeen ummadda ugu khayrka badana dadka loo soo saaray axaadiistana saas ilaah ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood oo idinku markaa ugu khayr badan tihiin allah agtiisana ugu sharaf badan tihiin saas aawadeed yacni markaa khayru waa ummatu muxamed khayru asxaabi alanbiyaana waxa weeye waa asxaabu rasuuli illaahi muxamed sala allahu aleyh wasalam fi ljumla limubaalagatihim fi sidqi wa tasdiiq sidiiqiin maxaa loo yidhi sidiiq waa mubaalago limubaalaghatihim xeeldheeraansho ay ku xeeldheeraadeen daraaddeed fi sidqi runsheegga iyo wa tasdiiqi rumaynta ya marka sidiiqu waa maxay waa mid runsheegid badan waana mid rumayn badan ka runsheegga badan marka in sidiiq la yidhaahdo xadiiskii saxiixa baa tilmaamaya ya laa yazaalu rajulu yasduqu wa sidqa xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa ninku kama baxo kama zuuro inuu run sheegaayo wa yataxara sidqa runtana u qasdaayo xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa ilaa allah agtiisa lagu qoro inuu sidiiq yahay inuu sidiiq yahay rumaynta markaa badanna waa loo isticmaalaa yacni markaa sidiiqa waa loo isticmaalaa saas aawadeed habeenka alisraa walmicraaj nebigu calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey markii gaaladii ay maqleen maalinimadii waatay abubakar ku yidhaahdeen saaxiibkaa wuxuu yidhi ma maqlaysaa saaxiibkaa wuxuu yidhi xalay baan baytulmaqdis tego ka soo noqday inta samawaadka in la qabadsiiyo toddobada samaba la dhaafiyey gaaladu markaa may maqlin qadarkay la yaabeen wuxuu ahaa xalay baan markaa baytulmaqdis tegey isla xalayna waa ka soo tii bay waxay u qaateen khayru macquul inay tahy abubakar bay u sheegeen abubakar hore uma maqal markaasuu wuxu uhi in qaala sadaq yaa hadduu sidaa yidhi run buu sheegay waaya ma yaqaan in qaala sadaq maalintaasaa sidiiq lagu magacaabaa layihi ya warka samada markaa looga keenaa baan ka rumaystaaye ma baytulmaqdis buu tagaan ka rumaysan waaye wa shuhadaa iyo shuhada ahaaday ah, halkan fa ulaa'ika kuwaasi waa kuwa markaa allah iyo rasuulkiisa ateecay baa la sheegayaa waa jawaabu shardigii baa jumladani noqonaysa fa ulaa'ika kuwaasi maca aladiina kuwii la jirkooday ahaadeen ancama allaahu calayhim allah u nicmeeyey korkooda oo min annabiyiina nebiya ahaaday kuwa allah loo nicmeeyaa la caddaynayaa alladiinada ayaa marka ibhaamka ku jira la bayaaminayaa oo min annabiyiina nebiya ahaadoo nebiya ku caddaaday nebiye ahaaday wa sidiiqiina iyo sidiiqiin ahaaday qaar runsheegid badan oo rumayn badan wa shuhadaa iyo shuhada ahaaday alqatla fii sabiili illaah waa kuwa lagu dilo jihaadka lagu dilo marka sidiiqiintuna waa maxay waa afaadili asxaabi alambiyaa asxaabtii nebiyada nebi weliba asxaab buu lahaa haaliban ya waa jiraa nebiyada qaarkoodoo dee aan cidi rumayn fara'aytu nabiya wa macahu arahdu wanabiya wa macahu arajulu warajulaan wanabiya walaysa macahu axad marka haaliban asxaab baa nebiyadu lahay nebi waliba marka nebiyada asxaabtoodii kuwoodii fadliga badnaa ayaa sidiiqiinta laga tilmaamay oo saxaabada nebiyadu dee wada sidiiq ma aha yacni shuhado iyo sidiiqiin iyo dee saalixiin bay u qaybsamayaan anwaacda mid walba waa leeyihin uhbut uxud fa inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan buurta uxud baa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan ayaa koray markaasaa buurtu yara gilgilatay waa xadiiska saxiixa ku sugan markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uxuday sugnow ha ruxmin waayo korkaaga waxaa ku sugan nebi iyo sidiiq mid markaa runsheegid badan ama rumayn badan iyo laba shahiid baa korkaaga ku sugan iyo laba shahiid ayaa korkaaga ku sugan marka dee saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam sidiiqiin bay lahaayeen shuhaday lahaayeen saalixiin bay lahaayeen sidiiqa iyo shahiidka iyomaa fadli badan culammadu waxay yidhaahdeen sidiiqa iyo shahiidka haddaan shahiidku sidiiq ahayn sidiiqa ka fadli badan labada sifu wada yeelan karaa oo isagoo sidiiqu shahiidna noqon karaa marka eh, shahiidku haddaanu sidiiq ahayn sidiiqa ka fadli badan saas aawadeed baa afdalu asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa sidiiq buu ahaa ee shahiid ma ahayn waa abubakar lam yakun shahiidan wuxuu ahaa sidiiq ayuu ahaa hmm. waa yahay saas aawoodee qur'aan iyo xadiisba marka la sheegaayo shuhadada iyo sidiiqiinta sidiiqiinta la hormariyaa ya waxaa la yidhaahdaa yacni alawaliyatu tadullu cala alawlawiya horraan sheegiddu waxay tilmaamaysaa yacni fadiilay sheegaysaa inuu isagu awlaa yahay ya taasay markaa sheegaysa afaadil asxaabi alambiyaa limubaalaqatihim xeeldheeraansho ay ku xeeldheeraanayaan daraaddeed fi sidqi runsheega iyo wa tasdiiqi rumaynta washuhadaa iyo shuhada ahaaday alqatla fii sabiili illah kuwa jihaadka lagu dilo mu'miniinta jihaadka lagu dilo weeye shuhadaduna shuhado kale waa jiraan oo fadli shuhadaa iyagu yeelanaya maa nooca la yidhaahdo shahiidul aakhira la yidhaahdo shuhadada markay culammadu ka warramayaan waxay yidhahdeen shuhadadu waxay u qaybsamaan ya shuhadaau dunya walaakhira iyo shuhadaau dunya iyo shuhadaau alaakhira asalaasatu anwaac shuhadaau dunya waalaakhira waa kuwa uu inoo sheegay iimaankii iyo ikhlaaskiina ku sugnaayeen wax jihaadkoodii iyo shahaadadoodii wax yeelaana aan la iman oo hadday markaa huluul iyo wax la mida la yimaadaan oo haniimadii wax ka dhabbiyaan ama tacadiye kale la yimaadaan xaalka caynkaasa shahiid ma noqonayaan ya waata xadiiska ku soo aroortay in waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa layihi fulaan shahiid fulaan shahiid fulaan shahiid nebigu waa aamusay intii hore waa taqhriiriyi markii dambe la fulaan shahiid markaasuu kalla inii ra'aytuu fi nnaari min burdatin khallaha ya daa inuu shahiid yahay hadda jihaad xaqaa lagu dilay oo uu nebiga la jirkiisa la jihaadaayo munaafiqnimo laguma sheegin laakiin quluulka uu la yimi oo uu haniimadii wax ka dhabiyey ayaa nebigu shahaadadii ugu diiday kalla inii ra'aytuu fi nnaari min burdatin khallaha mu odhan liajli nifaaq iyo wax la mid mida waxaan ku arkay buu yidhi markaa naarta ayaan ku arkay buu yidhi sababtaan ugu arkayna waxay ahayd yacnii maro uu khaniimada ka dhabbiyo ka siibay furkii gaalada laga furtay oo aan weli la qaybin ayuu markaa waxa weeye intaa ka siibay oo la baxay ow qarsada marka nooca iimaankiiyo ikhlaaskiina la yimi jihaad xaqana markaysagaa jihaaday lagu dilay wax shahaadadiisi iyo jihaadkiisii waxyeelana aan la iman waa shahiidu dunya walaakhira ya riyaa iyo wax la mida uma dagaalamayn waayahay shahiidu dunyaa baa jira waa mid xagga niyadiisa yani markaa niyo kale daahirkiisa wax yani markaa xumaanoo ka muuqday ma jiro axkaamtii shuhaadadaa lagu daliiriyey lama maydhin laguma tukan sidii shuhadada loo aasaaye loo duugayaa loo aasoo loo xabaalay waa shahiidu dunya laakiin aakhiro axkaamtii shahaadada yeelan maayo shahiidu dunya baa la yidhaha kaana shahiidul aakhira waxa weeye waa asnaaf nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in fadliga shuhaadada la siinaayo oo iyagu markaa laguma dilin jihaadkii yaa almadcuunu shahiid waalmabtuunu shahiid waalghariiqu shahiid yani waxa weye waa jamaacaad yani dad la siinaayo fadlu shuhada ya man sa'ala allaha shahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazil ashuhadaa'i wain ma'ta calaa firaashi waa shahiidu aakhira la yidhaha kaas ya waatunna way u baabaysto kitaabka riyaadusaalixiinka jamaaco fadliga shuhadada ama sawaabka shuhadada aakhiro helaysa usaa u marka shahaadada noocii asalka ahaa ayuu markaa sheegay wasaalixiina iyo saalixiin ahaaday hayri man dukir saalixiintina waxay noqonayaan intaa la soo sheegay wixii aan ahayn yaa intii kaleo dhammi saalixiintay soo gelaysa kuwan horeba waa saalixiin laakiin salaaxooda ayaa markaa salaaxan caamka ah ka sii khaasan sidaas aawadeed oo sifo kale oo ziyaadoo dheeraad ay leeyihiin oo qaar waa nebiyo oo qaar waa shuhado oo qaar waa sidiiqiin laakiin kuwani intaaba waa ka maran yihiin oo iyagu markaa waxaweye muuminiintii kale bay ku dhici waana dhici karta in la yidhaahdo waa markaa min baabi catfi alcaami cala alkhaas oo iyaga iyo keyrkoodba waa soo wada gelayaan laakiin maadaama la ysku lammaaneeyey waxay u badiyeen wixii ka soo haray inta hore inay yihiin waxaasuna ulaa'ika kuwaasi waa wanaagsanaadeen rafiiqan ay rufaqaa'a fi ljanna xaalay markaa yani markaa muraafiqiin xaalay yihiin jannada lagula rafiiqo yacni kuwa markaa madxiga lagu gaar yeelay waa kuwaas wey bian yustamtaca fiiha biru'yatihim maxay rafiiq ahaan ugu wanaagsanaadeen bian yustamtaca fiiha in lagu raaxaysto biru'yatihim araggooda aragtidooda wa ziyaaratihim iyo booqashadooda waalxuduuri macahum iyo la jooggooda wain kaana maqaruhum fi darajaati alcaaliyati binisbati ilaa hayrihim binnisbati iyo binusbati nuunka la godo ama lahoos dhigo labaduba bannaan wain kaana maqaruhum haba ahaado makaanu qaraarihim meeshay ku sugnaanayaan fi darajaati alcaaliya derajooyinka koreeya haba ahaatabe derajooyinka sare binnisbati ilaa hayrihim marka loo eego kuwa kale loo eego oo dee ahlu jannuhu waa dhacdaa inay isbooqdaan oo isa soo siyaartaan ya markay soo booqdaanna waxa weeye oo mutaqaabiliin bay ahaanayaan ya sida aayaadka laynoogu sheegay hatay culammadu ku fasireen mutaqaabiliina yacni laa yaraa bacduhum qafa bacdin ama akhfiyata bacdin qaarkoodna qaarka kale qadaadadooda arki maayaan oo suuradda kale jeesiga ah ya yacni maadaama yacni labada qof ay isu cadhoodaaba dee ay sii kala jeesan jireen wax xataa suuraddii iyo muuqaalkii shabbahaya arki maayaan yacni sariirhii baa la kala carara iyagoo saa isu arkayaan ilaa ay kala libdhaan ilaa ay kala libdhaan halkan uu yidhi fiima amara bihi damiirkan alifu tasniya waxaa lagu kulmiyey yacni marka allah iyo rasuulkiisa yacni allah iyo rasuulkiisu waxay amreen marka waxaa jira xadiis sheegaya inuu markaa nin khudbadeeyey oo uu yidhi man yutic illaha wa rasuulahu faqad rashad waman yacsihima faqad hawa oo saxiixa ku sugan ou nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bi'sa khatiibu alqawmi anta mid qolow khudbadeeyo adaa u xun qul waman yacsi illaaha wa rasuulahu faqad hawa waxaad tidhahdaa kii allah iyo rasuulkiisa caasiyaa waa lumay dheh marka waman yacsihimaa waa ka diidey inuu yidhaahdo haddana waxaa jirta xadiis kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni damiir uu ku kulmiyey yacni allah iyo rasuulkiisa waa xadiiskii xalaawada iimaanka sheegaya salaasu man kunna fiihi wajada bihinna xalaawat aliimaan waxaana ka mid ahaa an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahumaa mima siwaahumaa culammadu waxay yidhahen labada xadiis see loo kulminayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa labada xadiis mid ahaanna inuu yahay marka mid diidaayo midna inuu bannaynaayo marka wuxuu noqonayaa in awalul amriga lagu xambaaro xadiiskan sheegaya an yakuuna allah warasuulu axaba ilayhi mima siwaahuma ka mancinayana isaga la qadimo alxaadiru muqadamun cala almubiix cala alqaacida waatarjiix wejiga labaad culamada qaar waa mareen wejiga labaaday mareen waxay tahay mawdica waxaa la sheegaayey midna cisyaankaa la sheegaayey midna waxaa la sheegayey maxabbada marka cisyaanka waman yacsi illaaha waman yacsihimaa faqad hawaa waxaa loo fahmi karaa markuu allah iyo rasuulkiisa wada caasiyo oo cisyaanka labadaba la yimaado ayuu ghawaayada ku dhacaye waxaa loo fahmi karaa markaa mid ahaan hadduu caasiyo faqad khawaa uma sugnaanayso oo majmuuca isyaanaynka in khawaayadu ka dhalanayso oo lumitaanku ka dhalanayaa loo fahmi karaa laakiin maxabadu an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahuma yacni majmuucu lmaxabbatayn baa markaysaga ay noqonaysaa lagama maarmaanku u noqonayo majmuucu lmaxabbatayn aan labada maxababa lala yimaado labada maxaba ba la yimaado culamada qaar saasay ku kulmiyeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xadiidkan ninkan lagu inkiray waxay ahayd khudbad bay ahayd khudbadduna waxay ku dhisan tahay faahfaahin iyo balballaadhin dad badan baa markaa khudbadda soo xaadira saas aawadeed ayaa marka waxaa laga diiday inuu marka waxa weeye markaa isku ijmaaliyo oo labada isku daro waayo khudbad waxay ku dhisan tahay basti iyo faahfaahin iyo ayay ku dhisantahay kan kalena marka waxa weeye ma ahayn khudbad ma ahayn awjuuh kalena waa sheegeen awjuuh kalena culammadu waa sheege bacdu ahlicilmi oo yidhi nebigay ku gaar tahay markaa in lagu damiir lagu kulminayaana waa jiraan calaa kulli xaal yacni markaa xaalaadka qaarkood in markaa eh, la isticmaalo inay bannaan tahay kolley waa laga qaadanayaa haddii aan markaa looga jeedin macno faasida aan markaa looga jeedin fii bacdi alaxyaan culamada qaar waxay yidhaahdeen adab iyo jawaas baa lagu xambaaraya midna waxa weeye waa yani waa afdalkii laakiin taasi waa yaro baciido bi'sa khatiibu alqawmi anta inkaarku waa shadiid waa inkaar markaa yani culus waa inkaar culus weeyaan marka calaa kulli xaal waxa fiicnayd in la yidhaahdo fiima amara allahu wa rasuuluhu insaan la yidhaahdo la kala saara fiicnayd yacni khurujan min alkhilaaf haddiiba xataa la yidhaahdo suwarka aan markaa macno faasidaa looga jeedin ama marka waxa weeye aynay iihaaminayn way bannaan tahay haddii la yidhahdo xataa in markaa sida ishkaalka ka maran lala yimaadaa fiican dalika alfadlu min allah daalika e, kaas ay kownuhum maca man dukir ahaanshahooday ahaadaan kuwa la soo sheegay la jirkooda mubtada un waa mubtade khabaruhu khabarkiisuna alfadlu waa gallad iyo nicmayn weeye min allaahi xaal fadligaasi min allaahi xagga allah ka ahaaday oo ka yimi tafadala bihi calayhim ilaahay waa ku galladaysto oo u nicmeeyey laa annahum naaluuhu bitaacatihim maaha iyagu inay ku gaadheen taacadooda ay la yimaadeen inay ku gaadheen maaha wakafaa billaahi allah baa ku filan caliiman xaalu caliim yahay allah baa ku filan oo kaafinaya bisawaabi alaakhira yacni xaaluu caliim yahay oo u aqoon leeyahay bisawaabi laakhirati sawaabka aakhira ay fasiquu bima akhbarakum bih yacnii ku kalsoonaada wuxuu allah idinka warramay ku kalsoonaada qarsiqa ku qaba ku kalsoon noqda walaa yunabbi'uka mislu khabiir kuuna warrami maayo mislu khabiirin khabiir siduu kugu warramo cid kuugu warramaysaa ma jirto cid kuugu warramaysaa ma jirto yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow khuduu xidrakum khuduu qaata xidrakum digtoonidiinna qaata fanfiruu baxa oo jihaadka u baxa subaatin xaalaa koox koox tihiin aw infiruu ama baxa jamiican xaalaa kulansantihiin oo mujtamiciina aad tihiin qaar kulansan aad tihiin yacni sariyaad idinkoo ah iyo idinkoo guuto weyn ahoo isku dhan yacni mar mid walba jihaadka u baxa wa inna minkum laman la wa inna minkum waxaa idinka mida laman yacni markaa kiibaa idinka mida layubadi'anna ay wallaahi layubadi'anna kadib dhacaaya oo kadib dhacaaya oo kadib dhacaaya jihaadka fa in asaabatkum hadday idin haleesho musiibatun dhibaata ay idin haleesho qaala wuxuu odhanaya qad ancama allaahu calay allah waa i nicmeeye korkayga id lam akun macahum shahiida wuxuu i nicmeeyey goortaana ahayn yaga la jirkooda shahiidan mid waxa weeye markaa yacnii ka qayb galo xaadira aanan ahayn yacni xaalaanan la joogin oo xaadir ahayn ayuu allah i nicmeeyey oo maqnaanshaha aan ka maqnaa ee uu iga baajiyey ayuu iigu nicmeeyey walain asaabakum allah baa ku dhaartaye lain asaabakum hadduu idin haleelo fadlun yacni markaa gallad iyo nicmo ay idin haleesho fadligaasoo min allaahi xagga allah ka ahaaday oo nasri iyo guul ah heshaan iyo khaniimo layaquulanna wuxuu odhanayaa odhanaya odhanayaa kaan lam takun baynakum wa baynahu mawaddah xaaluu shabbahaayo sidii mid aan dhexdiinna ayna idinka dhaxayn jacayl aanu idinka dhaxayn in yar oo jacayl yaa laytanii jeclaan lahaayaa kuntu macahum la jirkooda inaan ahaado jeclaan lahaaya fa afuusa dee aan guulaysto fawzan guul cadiiman weyni badan yacni markaa aan guulaysto bimacnaa haniime iyo fur hele maan la jiro markaysaga maan la socdo yacni saasuu odhanaya allah mu'miniinta wuxuu amrayaa inay digtoonidooda qabaan cadowga iska ilaayaan oo ku baraarugsanaadaan marka feejegada in la isticmaalo iyo diyaargarowga ayaa laga qaadanaya aan la ysu dhigan dhagarta cadowga la yska jaro jihaadkiina waa maray marka tala saaradka ilaahay la tala saaranayo ee asbaabta qaadashada la qaadanaya isdiidi maayaan khuduu xidrakum fanfiruu hubaatin aw infiruu jamiica idinkoo kala tatagan oo bimacnaa yani markaa saraaya ah sariya bacda sariya bacda sariya yacni ciidamo marka waxa weeye markaa kala daddambeeyo oo marba waxa weeye markaa qayb yacni markaa ka mida muslimiintu ay yacni markaa la dagaalamayso iyo idinkoo guuto weyn kula dagaalamaya idinkoo dhan idinkoo mutafariqiina marba koox gaada ahi ay ku baxayso ciidanka aan badnayn ee gaalada loo diro ee xoogaa marka waxa weeye markaa kaga soo naxsanaya oo hadday wax helaan geesna dalaa'ic bay ka yihiin iyo ilaalo geesna waxay ka yihiin wixii ay helaan dee waa soo markaa yacni marka wixii gaaladii xarbiyiinta ay ka helaan waa la soo dagaalamayaan waxay soo laayaan iyo waxay markaa soo qafaashaan iyo waxay markaa ka soo furtaan mid walba marka sariya waa ciidanka aan badnaynoo loo diro ee gaadada ah daado iyo ilaalo iyo waa soo gelaya waxaa idin ka mida ah la yidhi muuqaalkiinna iyo daahirkiinna marka la eego waxaa ka mida ah qaar jihaadkii kadib dhacaya dadkana kadib ridaaya layubati'anna waa loo fasiraa labadaba laazim iyo mutacaddi mid walba waayo bata'a iyo abta'a macno laazimna waa leedahay macno mutacaddina waa leedahay bata'a hayrahu iyo bata'a nafsahu bata'a huwa bata'a bimacnaa isagaa dib dhacay waana sida jalaalaynka ku fasiraayo macnaha laasimka u fasiray culamada qaar waxay u fasireen macnaha mutacadigay u fasireen layubati'anna hayrahu waxaa ka mida mid ka dibridaaya yacni markaa dadka kale jihaadkii ka baajinayo oo ka dibridaya ya oo wuxuu ku samaynaya irjaaf oo marka inay ka dibdhacaan ayuu deed u sababaya marka labada macnaba culamada qaarba mid bay ku fasireen ya marka culamada qaar waxay ku fasireen macnaha laazimka ah qaarna waxay ku fasireen macnaha mutacadiga ah ismana diidayaan ismana diidayaan marka waayo isaguna waa dib dhacayaa si aan u fashil minna dadka kalena waa ka dibridaya wuxuu doonayaa muraafiqiin inuu yeesho ya oo ceebtu inay keligii ku soo baxsato ma rabo inuu qarsoomuu doonaya midda labaadna dee kuma qanacsana jihaadkan ay muslimiintu wadaan kuma qanacsana waa gaal dee markaa munaafiqu waa gaal eh, gaalnimadiisa caddaysan kari waaye marka dee inuu ka baajiyo gaaladii in lala dagaalamo inuu ka baajiyo iyada lafteeda waa samaynaya maqsad kalena waa ugu jiraa xaalkiisu markaa wuxuu yahay haddii markaa muslimiintu ay guulaystaan wuxuu tamaniyayaa inuu raaci lahaa wuxuu u tamaniyayaana wax kale ma aha wuxuu u tamaniyayaa maalka daraaddii furka iyo haniimada aad wax ka heshidee alla maad raacido la jirkooda ahaati ya haddii markaa jab ku yimaado ama xoogaa markaysaga yaro liicitaan yimaado oo gaaladii markaa waxa weeye ay yaro gacan sarreeyaan iyo wax la mida ama muslimiintii dee wax ka laayaan ama ay ka libaystaan waxa weeye markaana wuxuu leeyahay ilaahay baa ii nicmeeyey markaanan xaadir ahayn oo goobtaa aanan joogin joogitaan la'aanta aanan joogin buu ilaahay iigu nicmeeyey ya saasuu markaana odhanay marka ujeeddadiisu waxay tahay yacni markaa geesna aad nabad gashid mar labaadka haddii dheef adduunyo la helayana wuxuu jeclaan lahaa inuu ka qayb galu jeclaan lahaa allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow khuduu xidrakum qaata digtoonidiinna qaata digtoonidiinna qaata min caduwikum cadowgiinna aa ka digtoontihiin ay ixtarisuu minhu iska ilaaliya halkaa hore fimaa amara bihi daacadu dee amarka keliya kuma gaar aha laakiin shiikhu wuxuu sheegay amarkuu sheegay nahyigii me bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan amarka marka la itlaaqo nahyiguna waa iska soo gudagalaa sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba uu fii bacdi kutubihi ku yidhi ala lahu alkhalqu waalamru amar marka la itlaaqo nahyiguna waa tabaco waa iska soo gudagalaa calaa kulli xaal haddii la tasriixiyo waxay noqonaysaa fii ma amara bihi wa nahaya canhu fii ma amara allah warasuuluhu wama nahaw yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey khuduu xidrakum qaata digtoonidiinna xidri iyo xadar labaduba waa laba masdar kaannahu digtoonidu tahay aalad la qaadanayo oo kale min caduwikum cadowgiinna aa ka digtoontiin qaata ay ixtarisuu minhu iska ilaaliya watayaqaduu lahu u baraarugsanaada oo ka feejignaada fanfiruu baxa ay inhaduu u kaca oo u hinqada ilaa qitaalihi dirirta cadowga lala diriraayo lala dagaalamayo marka inhadu waa hinqada u kaca culamada qaar waxay u fasireen ukhrujuu u baxa subaatin ay mutafariqiina xaalaa kala tegtegan tihiin oo koox koox tihiin yacnii cadowga dagaalkiisa u baxa ama u hinqada subaat waa jamcu subax subax waxaa la yidhahdaa kooxdaa la yidhahdaa yacni toban ama ka yar ama toban ah ama culamada qaarna waxay yidhahdeen ka badanna waa noqon karta sariyatan bacda ukhra ciidan marka waxa weyaan yacni gaado ah oo sariye ah aan badnayn oo mid kale ka dambaysa bacda sariyatin ukhraa yani saraaya kala tagtagan u baxa aw infiruu ama baxa jamiican ay mujtamiciina xaalaa kulansan tihiin oo guuto weyn iyo ciidan weyne aa gaalada kula dagaalamaysaan u baxa wa inna minkum waxaa idinka mida xagga suurada iyo muuqaalka laman kiibaa idinka mida layubati'anna ay wallaahi laamkaa dambaa wuxuu yahay muwatia lilqasam wallaahi allah baan ku dhaartaye mantuna waxa weeye waa mawsuul laman ay laladii kiibaa idinka mida layubaianna ay wallaahi layubadianna kadib dhacayo kadib dhacayo kadib dhacayo nuunu tawkiidka musaqalka ahi ee shadani wuxuu faa'iidaynayaa laba adkaynood buu faa'iidaynayaa markuu mukhafaf yahay mar baa la adkeeyey marka waxa weeye marka la shadana mar labaad baa la adkeeyey laamka hadda la geliyana tawkiid kale u faa'iidaynayaan haddamaarta marka saddex goor baa ficilka lagu celinaya waxay ka dhigan tahay kaannahu in saddex goor lagu celiyey layubadi'anna ay layata'akharanna dibdhacaya mid dibdhacayaa idinka mid a ah. oo dibdhacaya oo dibdhacaya can ilqitaali dirirtiiyo dagaalka ka dibdhacaya ka cabdullaahi ibni ubayin almunaafiq sida cabdulaahi ibnu ubayigii e, munaafiqa ahaa oo asxaabihii iyo saaxiibadiisii kale munaafiqiinta ahaa oo munaafiqiintu mu'miniinta kama mid ahee maxaa loo yidhi wa ina minkum maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi daahirkiiyo suurada marka laga eego bay muuqaalka uga mid yihiin muminiinta ila waa shahaadanayaano waa la tukanayaano waa ku dhex jiraanoo camalkay sameeyaan bay la samaynayaan marka xagga suurada iyo muuqaalka bay uga mid yihiin laakiin xagga xaqiiqada ugama mid ah wa minhum shiikhaaba sheegay wa jacluhu ka yeelistiisa kaa laga yeelay kaa yani markaa dib dhacaya ama munaafiqa ah minhum mid muuminiinta ka mida laga yeelay min xayu aahir min xaysu aahiru waa xagga uu ka xasilaayo daahirkuu ka xasilaayo min xaysu adaahiru baa min xaysu daahiri la odhan maayo jamaahirta culammada nuxaaddu waxay leeyihiin xaysu isimka daahirka ah ee marka waxa weeye ka dambeeya xaysu loo idaafayn maayo wuxuu noqonayaa marfuuc buu noqonaya waa faacil waayo jumla loo idaafeeyaa isim marka waxa mufrada looma idaafeeyo walaa yudaafu ila ila aljumal xaysu waid wain yunawan yuxtamal waa ka ibnu maalik odhanay jumlo waxaan ahayn looma idaafeeyo xaysu iyo id jumlun baa loo idaafaya walaa yudaafu ila ila aljumal xayu waid wain in yunawan yuxtamal allale haddii laga tegi waayo kisaa'i baa isagu markaa masaladaa gaar maray oo nuxaadda kala khilaafay oo yidhi isimka mufradkaana waa loo idaafayn karaa marka calaa ra'yi kisaa'i min xaysu aahiri waa la odhan karaa laakiin nuxaadda inta kale waxay yidhaahdeen min xaysu adaahiru waa in la yidhahdaa ay min xaysu yaxsulu adaahiru halkuu daahirku ka xasilaayo ya oo muuqaalka marka holku xasilaya laga eego inuu muuqaalka sare ku dhex jiro muuminiintii oo camalladii la samaynaayo xagga muuqaalka dee waa uga mid wallaamu laamka oo filficli ficilka ku sugan waa layubati'anna laamka ku jire lilqasami dhaar buu u sugnaaday fa in asaabatkum musiibatun hadday idin haleesho musiibo ka qatlin wahasiima sida dil iyo wahasiimatin jab uu idin haleelo qaala wuxuu odhanaya waa jawaabtii markaa jawaab shardigii weeye qad ancama allaahu calaya allah waa ii nicmeeyey korkayga wuxuu ii nicmeeyey id lam akun markaanan ahayn macahum yaga la jirkooda shahiidan mid xaadira markaanan ahayn oo goobjooga markaanan ahayn markaasuu ilahay ii nicmiyey xaadiran oo fa usaaba dabeed lay asiibo wixii ku dhacay igu dhacaan ya yacni meeshaasaan ku geli lahaa ayuu leeyihi Hmm. walain asaabakum hadduu idin haleelo ay wallahi lain asaabakum o wallaahi lain asaabakum hadduu idin haleelo laamu qasamin laamkinu waa laamu qasam idin haleelo fadlun nicmayn fadligaasoo min allaahi xagga allah ka ahaaday ka fatxin sida furasho iyo wa ya fatxigu waa furasho meel la furto nasri la helo iyo wa haniimatin fur gaalada laga furto maal layaquulanna wuxuu odhanayaa odhanayaa odhanaya naadiman xaaluu tiiraanyoonayo ama qowmamoonaayo kaan lam takun mukhaffafatun oo mukhaffafatun min asakiila wasmuha maxduuf isimkeediina waa la xadfay kaannahu lam yakun baynakum wa baynahu mawaddatun xaaluu shabbahaayo mid markaa ayna idinka dhaxayn wax jacayle aanu idinka dhaxayn xaaluu shabbahaayo lam yakun bilyaai wata ya iyo ta buu ku sugan yahi waa laba qiraa'o ku ishaarayaa lam takun iyo lam yakun baa labadaba la akhriyey baynakum wa baynahu mawaddatun jacayl markaa midaanu idinka dhaxayn xaaluu shabbahaayo macrifatun wa sadaaqatun yacnii aqoon iyo saaxiibnimo midayna idinka dhaxayn yacnii xaaluu la mid yahay wa hada raajicun ilaa qawlihi qad ancama allaahu calayh kani wuxuu noqonayaa yacni hadalkiisa qaa'ilkani uu yidhi allah ka xikaayooday qad ancama allaahu calaya qaa'ilkani hadalkuu yidhi qad ancama allaahu calaya ilaahay waa ii nicmeeyey korkayga ucturida bihi bayna alqawli wa maquulih oo intan dambe waxay ku xidhan tahay xagga hore oo marka uu leeyahay qaala qad ancama allaahu calaya kaan lam takun baynakum wa baynahu mawadda halkaasay ku xidhantahy waa siduu mufasirku maray yani tafsiir kale waa jiraa oo odhanaya nasakii bay ku sugantahy tartiibtii ee taqdiim iyo ta'khiir kuma jiro ilaa wajigan wuxuu yahay intan yacni ku saabsan kaan lam takun baynakum wa baynahu mawaddatun waxay ku xidhan tahay qad ancama allahu calaya marka idan taqdiim iyo ta'khiir baa ku jira hadalkan dhuu dhexeeyaana wuxuu noqonayaa yani mid soo kala dhex galay yani markaa qowlkii iyo maquulkiisii buu soo kala dhex galay wa hada raajicun ilaa qawlihi qad ancama allahu calaya marka calaa haada waxay noqonaysaa qaala qad ancama allahu calaya wuxuu odhanayaa ilaahay waa ii nicmeeyey ayuu odhanayaa wuxuu sidaa odhanayaa kaan lam takun baynakum wa baynahu mawadda xaalu shabbahaayo sidii midaan wax jacayl idinka dhaxayn ya muxuu iigu nicmeeyey qaala wuxuu odhanayaa kaan lam takun baynakum wa baynahu mawaddatun qad ancama allahu calaya id lam akun macahum shahiida maquulka isagu wuxuu u wadaa hadda marka waxaweye layaquulanna iyo hadalkan ka dambeeye ee ah yaa laytanii kuntu macahum marka inta damba isku xidhan oo qowlkuna wuxuu noqonayaa layaquulanna maquulkuna wuxuu noqonayaa yaa laytanii kuntu macahum marka calaa haada intan baa hadalka hore ku xidhan marka qaala wuxuu odhanayaa kaan lam takun qad ancama allahu calaya id lama akun macahum shahiida markaasaa hadalkan kalena uu noqonaya walain asaabatkum fadlun min allaahi walain asaabakum fadlun min allahi layaquulanna yaa laytanii saasay markaa isugu xidhantahy buu liihi laakiin bacdu ahli ahlicilmi waxay yidhaahdeen may nasaqeeday ku sugan tahay waxba yacnii in la kala fasliyo oo layidhaha taqdiim iyo ta'khiir baa ku sugan waxba looma baahna ee marka uu sidan dambe leeyahay waxaa loo sheegay kaan lam takun baynakum wa baynahu mawaddatun waxaa loo sheegay yacnii waxa uu u tamaniyayo inuu la jirkooda ahaadaa maaha inuu garab siiyo inuu doonaayo maaha inuu markaysaa markaa sidooda u jecel yahay ee wuxuu u doonayaa waxay tahay waa liajli lmaal saas aawadeed baa markaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen waa daciif in markaa la kala fasliya mar haddii ay nasaqa ku suuragaltaya tartiibta yacni waxa weeye taqdiim iyo ta'khiirka in la yidhaahdo waa laga fiican yahy hadalku hadduu marka cala tartiib uu noqon karo ku asixi karo taqdiim iyo ta'khiir lama maro waayo taqdiimka iyo ta'khiirku waa khilaaf alasli waa khilaafu alasli laakiin sheikhu isagu sida kale u maray kaan lam takun baynakum wa mawaddatun iyo kaan lam yakun baynakum wa baynahu mawaddatun ay macrifatun wa sadaaqa wuxuu u yacni mid daahiri markaysaa ayna ka dhaxayn ama mid xaqiiqii dee waxba kama dhaxaynba ya wa hada raajicun ilaa qawlihi qad ancama allahu calaya waxay u noqonaysaa hadalkii uu yidhi qaa'ilku eh, allah waa ii nicmeeyey markaanan la jirkooda ahayn wuxuu sidaa odhanayaa yani waxa weeye kaan lam takun baynakum wa baynahum mawadda ucturida bihi waxaa la kala dhex geliyey bayna alqawli hadalka odhaahda qawlka layaquulanna ah wa maquulihi iyo maquulu qawlka oo yaa laytanii kuntu macahum faafuuza fawsan cadiima maquulu qawl waa mafcuulkii qaalo weeye maquulu qawl baa lahay waa ka qowlku ku dhacayo qaala waa mutacaddi qaala iyo ishtiqaaqaadkeedu waa ficil mutacadiya weeye marka hadalka la yidhi waa kii odhaahdu ku dhacday waa kii la yidhi marka waa mafcuulkii yaquul weeye kaasaa maquul loo odhanaya maquuluhu ay maquulu qawl wa huwa maquulkaasi yaa laytanii kuntu macahum jeclaan lahaayaa inaan la jirkooda ahaado fa afuuza fawzan cadiima dabeedna aan guulaysto guulaysi weyn yaa litambiih yaadu baraarujin bay u sugnaatay yaadaa yaa laytani la geliyaa culammadu laba qowl bay ka leeyihiin in la yidhahdo yaadu waa linidaa iyo yaadu waa litambiih sheikhu wuxuu maray inay litambiih tahay buu maray laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay maraan inay tahay linidaa haddii la waa linidaa yaa loo yeedhayaa ilaa xaraf bay gashayeen xarfu tamanni bay gashay yacni marka munaadihii baa la qadaraya yaa qawmi ayaa la odhanaya marka munaadaha la qadaraya bay dhahen marka wejiga markaa tambiihana fiican waayo marnaba ma soo aroorin iyadoo markaa munaadaha la tasriixinaayo layta horteed saas aawadeed baa ibnu maalik kitaabkiisa altawdiix watasxiix limushkilaati saxiix albukhaari uu tilmaamay inay daciif tahay in la yidhahdo yaadaasi waa linidaa ee saxiixu ay tahay inay tambiih tahay halkaa waa ku nuxnuxsaday falyuraajac wuxuu u tamaniyayaa waxa weeye waa inuu maal helo fawska uu sheegayaana waa maxay ajar inuu ku guulaysto iyo wax la mida ugama jeedo fa fawzan cadiima aan guulaysto guul weyn aakhuda xadan waafiran dheef weyn aan qaato min alghaniimati furka ka mida allah waxa uu yidhi falyuqaatil fii sabiili illahi aladiina yashruuna alxayaata addunya bilaakhira falyuqaatil ha diriraan fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadka ah ha u diriraan aladiina kuwii yashruuna iibinayey alxayaata addunyaa nolosha adduunyada iibinaayo bilaakhirati aakhiro ku iibinaayo aakhirada qaadanaayo waman yuqaatil ku kastoo dirira fii sabiili illaahi fii sabiili illahi ilahay waddadiisoo jihaadkaa u dirira fa yuqtal dabeed la dilo aw yaglib ama haalib noqda fa sawfa nu'tiihi wakhti dambaannu siin doonnaa ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn ayaannu siin doonnaa wamaa lakum ayu shayin sabata lakum maxaa idiin sugnaaday laa tuqaatiluuna xaal aydaan dirirayn fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadka aydaan u dirirayn waalmustadcafiina ay wa fii takhliisi almustadcafiina dadka muuminiinta ee la daciifsanaayo ee la tunjileecsanayo soo furashadooda aydaan u dirirayn min alrijaali kuwaasoo rag ah waannisaa iyo dumar ah waalwildaan iyo ubad ah tabciidna waad u fasiri kartaa wa min alrijaali ragga ka mida waannisaa iyo dumarka ka mida waalwildaani iyo carruurta ka mida waa jamcu waliid aladiina kuwaasoo yaquuluuna odhanaaya rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga bixiyo naga saar min haadihi alqaryati tan markaa qaryada ama magaalada aan naga bixiyo naga saar qaryadaasoo addaalimi ahluhaa ehelkeedu ay xadgudbeen oo dulmi faleen wajcal lanaa noo yeel annaga min laduunka agtaada waxaad nooga yeeshaa weliyan yacnii gargaare noo gargaara oo umuraha yaga tawalliya noo yeel wajcal lanaa ilaahay oo noo yeel min laduunka agtaada nooga yeel nasiiran mid noo hiiliya oo markaa dhibaatada iyo markaa yacni naga manciyo noo diida ilaahay oo noo yeela aladiina aamanuu kuwii rumeeyey yuqaatiluuna waa dirirayaan fii sabiili illahi ilahay waddadiisoo jihaadkay u dirirayaan waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay yuqaatiluuna waa dirirayaan fii sabiili taaguut waddada markaa shaytaankiiyo taaguutkay u dirirayaan faqaatiluu diriroo dagaalama awliyaaa ashaytaan shaydaanka saaxiibadii iyo awliyadiisa iyo atbaacdiisa la dagaallama ina kayda ashaydaani shaydaanka dhagartiisu kaana wuxuu ahaaday daciifan mid taag daran buu ahaaday aayaadkan waxaa ku sugan muuminiinta lagu boorinayo jihaadka lagu boorrinaayo iyo inay gaalada la diriraan oo aakhiro ay doonaan oo raadiyaan adduunyada markaa ay bixiyaan oo aakhiro ku iibsadaan fadliga jihaadku leeyahayna waa loo sheegayaa haddii waxa weeye markaa ilaahay dartii loo diriraayo oo loo jihaadaayo yacni mar layba fadligii ajarka waa la helayaa waman yuqaatil fii sabiili illahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tihi ajran cadiima shuruudihii jihaadku hadday dhan yihiin oo marka waxa weeye gaaladii xarbiyiinta lala diriraayo jihaadkiina uu yahay marka waxa weeye jihaad marka shuruuddiisii dhammaystiran tahay waxa weeye mar layba haddii la dilo iyo hadduu haalib noqdoba yacni muuminkii jihaadayey wuxuu noqonayaa mid ajarkiisii helaya fa sawfa nu'tiihi ajran cadiima weliba marka waxaa soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee sixaaxa ku timi yacnii kooxda ee yacni libaysataa oo intay jihaado ayay markaa libaysteen iyagu gacan sarreeyeen oo haniime iyo fur iyo nasri bay heleen tacajaluu biulusay ujuurihim waxay soo dedejisteen ajarkoodii marka saddex dalool laga dhigo laba dalool bay soo dedejisteen oo la soo noqdeen ya laakiin marka waxa weeye jab la kulmo oo iyaga marka waxa weye laga libaysto ama laga gacan sarreeyo ama la laayo ama la dhaawaco oo cadowgii markaysaga yacni marka xoogaa yaro gacan sarreeyaan marka ajarkoodii oo dhammaystiran baa iyaga u kaydsamaya axaadiista caynkaa sheegaysana waxay ku soo saxiixyada saxiixyaday ku timi oo saa tilmaamaya marka aayadda waxaa laynoo sheegay tafsiilka laynoma tilmaamine yacni ajar weyn in la siinaayo yaa laakiin si u kala ajar badan yihiin laynooma tilmaamin waa boorin aayaadkan lagu boorrinaayo jihaadka iyadoo asbaabtii yacni markaa loo jihaadi lahaana meesha ay taallo wama lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili illahi walmustadcafiina min alrijaali walnisaa'i walwildaani aladiina yaquuluuna rabbana akhrijna min hadihi alqaryati aldaalimi ahluha marka dadka mustadcafiinta in la soo badbaadiye gaaladu marka ay dhibaataynayso ee ay cadaabayso ee ay marka waxa weeye yacni u xidhxidhan ee gacantooda ugu jira ay ciqaabayaan ee silsiladaysan yacni kuwa in la soo badbaadiyo amaba aan hijroon karayn ee halkaa lagu dullaysanaayo lagu dhibaataynaayo ilaa qaar baa cuquubaad la kulmaaye yacni marka in la soo badbaadiyo waxay ka mid tahay maqaasida looga jeedo jihaadka ya marka wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illahi waalmustadcafiina yacni mustadcafiinta in la badbaadiyaa yacni lafteeda waa la rabaa waxyaalaha loo dirirayay ka mid tahay yacni iyadoo ilaahay dartii looga jeedo ya man qaatala litakuuna kalimatu llahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah marka horeba ujeeddadu waa inay noqotaa ikhlaas ilahay dartii waa inay noqotaa ilahay dartii wayna noqotaa dee gaaladii markaysaga markaa in eh, haddana la kibir jabiyo oo dhibtooda muslimiinta laga daafaco oo muslimiintii laga soo badbaadiyo oo dacwadu markaysa markaa ay markaa yani hesho yani madax bannaani iyo xorriyad ay hesho ya waxa weeye waa arrin markaa maqsuudoo la rabo wey arrin maqsuudoo la rabo cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi yani marka kuntu ana wa ummii min almustadcafiin anigii hooyaday mustadcafiintaanu ka mid ahayn buu yidhi xadiiska bukhaariga yaa anigii hooyaday isagoo cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu ahaa dee sabi buu ahaa kuray buu ahaa marka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam geeriyooday markaasuu qaangaadhka sigayo oo uu ku sigaya ama qaangaadhay ama markaa uu ku siganayo inuu qaangaadho yaa marka haddii anigii hooyaday waxaanu ka mid ahayn buui mustadcafiintaanu ka mid ahayn buui kuwa gaaladu marka waxa weeye yacni ku hoos noole aan hijroon karayn ee la tunjileecsanayo noocaasaanu ka mid ahayn buui noocaasaanu ka mid ahayn buui allah waxauu yidhi falyuqaatil fii sabiili illaah falyuqaatil ha diriraan fii sabiili illah ilahay waddadiisoo jihaalka ha u diriraan liiclaa'i diinih diinta ilaahay inay korraysiiyaan ha u diriraan aladiina kuwii yashruuna iibsanayey yabiicuuna iibinayey alxayaata adunyaa nolosha adduunyo yacni iibsanayay bilaakhirati aakhiro ku iibsanayey sharaa yashri waxaa loo isticmaalaa yacni waxa la soo iibsanayo yabiicuna waxaa loo isticmaalaa waxa la sii iibinayo marka labada shay ee laysku beddelanaayo laysku iibinaayo sharaa iyo ishtaraa iyo marka la sheegaayo labada ka laga tegayaa ba'da la geliyaa ka laga tegayo midna waa la qaadanaya midna waa laga tegaya ka laga tegayaa ba'da la geliyaa haaliban haddaba waxaa dhacda marmarka qaarkood sidii haalibka inay khilaafto oo kii la qaadanayo ba'da la geliyo khilaafa alghaalib sida halkan oo kale oo hadda nolosha adduunyada waa laga tegayaa aakhira la qaadanaya la dooranaya aakhiradii ma'khuudka ahayde la qaadanayey alma'khuuda baa ba'dii la geliyey waa sababta yabiicuuna ay ugu fasireen oo baaca yabiicu baa labada ka yacni markaa la qaadanayo ba'da la gelinaya marka waxaa la odhanaya yashruuna hadda waxay la micno tahay yabiicuuna alladiina yashruuna kuwii iibinayey ee gadayey alxayaata adunyaa nolosha adduunyaday iibinayaan bilaakhirati aakhiray ku iibsanayaan oo aakhiraday qaadanayaan ta la qaadanaya waatee waata ba'da la geliyey marna waxa weeye waa la sii gadayaa shayga marna waa la soo gadanayaa sacanka maa marka lasoo gadanaayo waxaa la yidhaahdaa ishtaraa waa soo gatay baacana waa sii iibiyey waa sii gaday marka nolosha adduunyada ay sii gadayaanoo sii iibinayaan marka aakhiradii waa in la geliyaa bacda ilayadaa la qaadanayaa laakiin marka looga jeedo way soo gadanayaan marka looga jeedo ghaaliban waxaa la geliyaa bacda ka laga tegayo aakhira hadda lagama tegayo waayo aakhira waa ti la qaadanayey waayo waxay noqonaysaa dee kuwan marka hadda la boorrinaya waa mu'miniin wanaagsan weeye de haddii kale demmi bay noqonaysaa kuwa aakhiro ka tegay oo adduunyadii doortay in laleeyahay leeyahay yacni kuwaasi ha diriraan kuwii wanaagsanaa mee inta kuwaa la leeyahay ha diriraan ile mabay wanaagsanayn bay hadday aakhiro ka tageen oo adduunyo doorteen ya falyuqaatil ha diriraan fii sabiili illahi ilahay waddadiisao jihaadka ha u diriraan liiclaa'i diinihi diinkiisa inay korraysiyaan ha u diriraan aladiina kuwii yashruuna yabiicuuna yani markaa sii gadayey ama sii iibinayey alxayaata addunya yashruuna yabiicuuna kuwii iibinayey alxayaata addunyaa nolosha adduunyaday iibinayeen bilaakhirati aakhiray ku iibsanayeen oo aakhiraday qaadanayeen wa sharawhu biamanin baksin waman yuqaatil ku kastoo diriro fii sabiili illahi ilahay waddadiisa oo jihaadka u diro fa yuqtal la dilo yustashhad shahiidnimo qaata aw yaqlib ama haalib noqda yustashhad baa laodhanaya muqayaru siiqay u binaysantahay laakiin macluum baa loo laqbaynaya aw yaqlib ama haalib noqda yadfar bicaduwihi cadowgiisa ku guulaysta oo ka libin hela fa sawfa nu'tiihi wakhti dambaannu siin doonnaa ajran cadiima ajar weyn sawaaban jaziila sawaab weyn iyo ajar weyn baanu siin doonaa wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk